bismillahi raxmaan raxiim kulan wacan wanaagsan saaxiib yaal idilkiin meel walba oo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka goorahan oo kale ayaad ka maqashaan raadiyaha kulmiye magaalada tan muqdisho u doono soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale wacan saaxiibayaal waa subax isniina taarikhduna ku beegan saddex iyo tobanka bisha februari ee labaad sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan qodobada barnaamijka falanqaynta aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqonaya dagaal galay maalintii sideedaad oo weli ka soconaya magaalada laascanood wararkii ugu dambeeyey dagaalkaasi ayaan ku eegi doonaa barnaamijka falanqaynta isimada iyo waxgaradka puntland waxay somalilan ugu baaqeen inay joojiso dagaalka ay ku hayso magaalada laascanood madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuudna waxaa wajaaliyadda soomaaliyeed ee yurub ku dhaqan ugu baaqay in ay ka qayb qaataan howlgalka ka dhanka al-shabaab oo ay lacago ugu deeqaan dowladda soomaaliya si ay kaga guulaysato ururka al-shabaab ee dagaalka lagula jiro qodobadaas iyo dabcan wixii nagu soo kordho intaynu barnaamijka ku guda jirno ayaa qayb ka noqon doona barnaamijka falaqaynta ah oo u diyaar garooba dhegeysiga barnaamijkeena falaqaynta wararka هذا saaxiibyaal heeskaasi wuxuu daafur ahaa barnaamijka falanqeynta wararka aynu aadna magaalada laascaanood aan ku bilaabeynaye dagaal maalintii sideedaad gale ayaa ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool bariga magaaladaasna waxaa ku hardamaya ciidamada deegaanka iyo sidoo kale ciidanka somalilan dagaalkii waxoogana ayaa lasoo sheegayaa in halkaasi weli uu ka soconayo xalay saq dhexe ayuuna dagaalkaasi bilowday hubab kala duwan ayaa laisku adeegsanayaa khasaare kala duwan ayaa jira oo kala gaaray dhinacyada dagaalamay laakiin ma jirto ilo madax bannaan oo cadeyn kara khasaaraha kala gaaray dhinacyada halkaasi ku hardamaya laakiin wararku waxay sheegayaan in tiro dad ah oo dagaalka ku dhaawacmay iyo kuwo kale oo shacab ah oo magaalada laascaanood madaafiic ay ku dhaawacday ku soo dhacday in la geeyey cisbitaallo ku yaala magaalada laascaanood laascaanood cisbitaalada qaar albaabada ayaa loo laabay oo xaaladaha caafimaad ayaa daawooyinka ayaa qaarkood gabaabsi ah qaarkoodna waxaaba ku dhacaba madaafiicda oo iyaga laftooda ayaa saameyn gaartay iyadoo dhakhaatiir maalmihii lasoo dhaafay ay ku dhinteen madaafiicdaasi waxaana dadku ay cabsi ka qabaan in isbitaalada hadda ku yaala magaaladaasi ay albaabada loo laabo sababo la xiriira inay shaqeyn waayaan xaalada ammaan darteed si kastaba dagaalka ugu xoogana ayaa lasoo sheegayaa xalay inuu dhacay weli dagaalku uu soconaya sida wararku ay sheegayaan cabdiwahaab cabdiraxmaan aadan oo wariyaasha madaxa banaan ee ku sugan laascanood ayaan wax ka weydiiyey dagaalkan ee eh, khasaaro inta uu dhan yahay haddii uu jiro waxaana uu yidhi waasan tahay eh, magaalada laascanood ee eh, xarunta gobolka sool dabcan dagaalkeeda iyadu waa isweydiin malaha waa joogto ka subaxadii maalintii habeenkaba marka qaar xitaa saddex saa ilaa iyo lix saa marmarka qaar ayaa laga yaaba inkasaas aad maqasho oo dagaal mararka qaar magaranaysa magaalada mar walba ka qarxa marka yaasa caanood xaaladeedu dagaalkeeda ma balowday ima joogsaday midna ma aha maalinta dagaalka soconayo marka haddii jeeraalaba de maadaama hadda isu bedel weyday waa dagaal waa u socdaa marka laakiin ma marka kale waxa laga yaaba intaas in aanay ku kooban tahay duqaymo oo laba dalan ay iswadaagsanayaan marka qaar ciidan adventure ayaa jira marka xaaladdan amad weli waa sideedii dagaalkuna waa uu socdaa inkastoo ciidamada somaliland magaaladooda ay aad u duqeynayaan mararka qaar markaan ka hadlayna duqeymahaasi dee dadku waxay umalayaan in tusaalaan laba ciidan ay sarfadhidaa duqeymo dhinaca somalilan ee dalka hore ku jira magaalada ku duburayso laakiin sidaa ma aha inay waxaa jirta magaalada ka fog inta ay magaranaysaa ay markaas ganbeelo halkaas saartaan ayay magaalada ku garacayaan tusaalaan meel magaalada toban kilomitr wax ka badan u jirtaa laga yaabo in magaalada kasoo duqeynayaan marka dagaalku waa socdaa awjuna waa sidadiiba usocotaa dadka deegaankuna iyaguna waxaad moodeen magaalada iyo erigeeda difaac adag ay ka galaan marka taas weydiin malaa saacadii lasoo dhaafay khasaaro badan ayaa jiray laakiin ilaa iyo hadda maadaama dee dawladdu meeshaadaan ka jirin dawlad iyo sidoo kaleeto iska dhacay dad deegaanki ah oo dagaalamaya khasaare xitaa mararka qaar waxaa adkaata in si degsigaa loo helo waxaa kaloo magaalada ka jirta iyadoo laftarkeedin magaaladii nolosha caadiga ay go-on tahay korontigu ay jaagaan tahay biyaha bahashiegin marka culeys badan baa magaalada ka jira dagaalku hosiis uu soconayaa markii hore dadka markay dhaawacmaan waxaa lageeni jira isbitaalada hadda xitaa waxaa laga baqaya isbitaalada gundooda oo qofkii dhaawac ahaa maadaama maamulka somalilan ciidamadoodu ay bilaabeen in masaajidada iyo sidoo kaleeto isbitaalada ay beensadaan in xitaa isbitaaladii hadda aana holwal badan ka mhm. jira waayahay marka eh, wax dhaqdhaqaaq ama ififaalle ah ama gacan saddexaadeh oo dagaalka inay soo gasho dhexdiisu laga yaabaa ma muuqdaan eh, maamulka somalilan aad bay waxay udiideen eh, in soomaaliya ay ka mid yihiin marka waa dareemi kartaa dadkan waxay leeyihin maya anagu soomaaliyan ka mid nahay marka labadan aragti markay meeshu ay taalo de waxay adag weeran tahay in qof walba dhexaadinta ku diirto dacdadta ay xitaa wax kala iska daaye ee qofka erab guriga lagu arko magaalada hargeysa in la xirayo marka dad sidaa oo kaleeto soomaalinimada iyo dowladda soomaaliyeed iyo hadeertaan aanay diyaar u ahayn wey maamulka hargeysa dadkan waxay leeyihin anugu de soomaali baan ahay adinkuna idinkama feydiino deegaankan inagaa iskale marka waayaa dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa wariye ku sugan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wararkii ugu dambeeyey laascaanood ayuuna faahfaahin inooga bixinayey halkaas oo laga soo waramayo in xaaladeedu aysan wanaagsanayn oo dagaalku uu yahay mid sii xoogeysanaya dhinaca kalena ciisimada puntland ee garowa ku sugan ayaa baaq nabadeed u jeediyey dhinacyada ku dagaalamaya ee eh, magaalada laascaanood duleedkeeda ee bariga magaaladaas ciisimadu waxa ay somalilan ay ku eedeeyeen in weerarka ay ku horreysay oo ay gardarada ay abaabushay sida ay sheegeen waxaana ay ku eedeeyeen inay fashilantay xabad joojin ay ku dhawaaqday somalilan waxayna sheegeen in xabad joojintaasi keliya afka baarkeeda ay ka ahayd somalilan oo aanay dhab ka hayn laakiin isimadu waxay sheegeen in loo baahan yahay si kastaba in la joojiyo ee dagaalka laascaanood loona baahan yahay xal waaro xorna ay u yihiin dadka deegaanadaasi in iyagu ayahoodu ay ka tashtaan soomaali baynu nahay xoog cidna laguma caburin karo laguma qabsan karo arrinkaasi waa wax aan marnaba suurtoobayn dadkaasi inay aayahooda iyo maslaxadooda ka tashadaan bay rabaan siday yeeli lahaayeen iyo taladoodu iyagay u taal kow horta waxaan waafaqsannahay go'aamadii ay soo saareen garaadadu iyo qaabkii ay muxuu ahay shirkoodu ku soo dhammaaday annaguna waa ku waafaqsannahay arrinka kale somalilan laba cisho ka hor waxay yidhaahdeen waxaanu joojinay xabad joojin bilaa shuruuda baanu qaadannay taasu ayn waxba ka suurtoobine dilkii iyo madaafiicdii iyo masiibadii ay weli sidii u socoto runtii arrinkaasi waxaan leeyahay waa gef waa khalad xabad joojinta madaafiicda aad ku garaacaysaan magaalada dadka maxasta ah oo horeyna u qaxay aad u qixiseen haddana qaxaya mas-uuliyaddeeda idinkaa qaadaya waxaan marka ah, la yaab ila leh oo aan xusayaa in dowladda somaliland ay yidhaahdeen xabad joojin baan sameynaynaa dabeedna abadjoojimaalin keliya xataa aan istaagin xabaddii xabadii weliba sii hodhayo madaaficdii iyo oo magaaladii lagu qubayo dabeedna ay gurigii ku burburayaan dadka ku dhimanayo nina xogo nin kuma qabsan karo adduunka ninana kuma hodmo dilka oo wax badan baan dilay oo waxaasaan wax ku noqonaya ma noqonayso arintaas meelna kama magaalada laasxaanood horta ilahi waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala fitantan iyo dilaalkan iyo barakacan ka socda inuu ilaahay subxaana wa inaga dejiyo runtii waa arin murugo leh oo qof kasta oo muslimana taabanaysa dhiig muslin oo daata waa arrin khatara oo layskula xisaabtami doono subxaanahu wa tacaala ilaahay baa noo sheegay lahadmulkacba oo la dumiyo xadiiska rasuulka ilahi sal ly salam baa ka fudud in qof bini aadana dhiiggiisii la daadiyo famaa baarik bihii rajab oo muxaramka ah lagu jiro oo dhiig muslin oo haddana dhiig soomaaliyeed oo maalin kasta daadanaya waa nasiib daro dad baan joojinaynaa haddana dadka madaafiicdii waxweye lala dhaco wax la qaadan karo ma ahan mar labaadii mar saddexaadba waxaan ugu baaqaynaa maamulka somalilan inuu xabadda joojiyo waxaanna ognahay oo horay simadu waxa way ugu baaqeen inuu arrinkaasu dhinac kale isku bedeli rabo kuwaasi waxay ahayn qaar kamid ah simada iyo waxgaradka puntland oo garow ku sugan waxay baaq u jeedinayeen eh, dhinacyada ku dagaalamaya magaalada laascaanood ee somalilan iyo ciidanka hubaysan ee dadka deegaanka ah weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falanqaynta waayahay dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka falanqeynta ee markana ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan gudaha dalka talyaaniga waxa uu khudbada u jiidiyey jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalkaasi talyaaniga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa talyaaniga waxuuna la kulmay madaxweynaha dalka talyaaniga iyo ra-iisul wasaaraha dalkaas waxaana labada dowladood ay ka wada xaajoodeen sidii xiriirka u dhexeeya labada dal loo xoojin lahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud marow jaaliyadda ku sugan talyaaniga uu la hadlayay waxa uu sheegay in loo baahan yahay in jaaliyadda ku sugan guud ahaan qaaradda yurub inay ka qayb qaadato howlgalka ka dhanka ururka al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu tusaale soo qaatay hal doolar ku dhisa dalkaaga oo gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaali madaale uu horey u bilaabay nidaamkaas kolkii hore oo uu horey usoo ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir madaxweyne xasan maxamuud ayaa sheegay si lamid a ah sidaas in hal doolar ay ku saacidaan ciidanka xooga dalka si loo dhaqaajiyo howlgalka ka dhanka al-shabaab madaxweyne arrimahaas ka hadlay waxau muddada yani markaan kadib nagu sii dheeraanin aan xowli dheer aan qaadno inaan dowlad yeelanno wax kastoo inaan dowlad yeelano caqabad ku ana aan ka leexino dariiqa dowladnimada ay ku socoto aan ka leexino al-shabaab ayaa ugu horeeya khawaarij kelmadda khawaarijta waa kelmadda saxda ah shabaab ma shabaab waa dhalinyaro ma mudna waa khawaarij khawaarij waa maxay kuwii diinta ka baxay waay kuwii diinta ka baxay waa horta magacaasaan nimanka aan ugu roonaanayna haddii aan khawaarij sifo sharci oo wataa magaca khawaarij marka la yidhaahdo diinta dhexdeeda sifo sharci ah ayuu ku leeyahay marka magacaasaa noogu magaca waxaa soo haray dadka diasbarada hadaata walaalka halkan wuxuu ka dhawaajiyey yuusuf madaale ee gudoomiyaha gobolka hal doolar dalkaaga ku dhiso mashruuc keeno horta mashruuc hadda waxaa loo bedelay hal doolar dalkaaga ku daafac xarmadalkeena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa oo khudbadda mahadal u jeedinayay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka talyaaniga markana saaxib yaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan oo qeyb ka ah barnaamijka falanqeynta koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha ka soomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay war ma haysiine macawisley waa tababarteen maruushkaa la geey war yukrain maxaa loogu dari waayey war macawisley sida loo dagaalamo horay u yaqaaneen shiishkowduna dhulka uma dhaco nisaa laga dhigay miyaad leedihiin afkii sheega ma dhaafta wey warlangileima awslee nislakweelee godka jira umalanku weero war haddaad ogeyd niso cidday doonta xidhata sharci la'aan bay ahayda ah, hadda waaran maxkamadeed la'aantiis waxba ma xiri karto warwarka waad la waalateene macawisley abdheyday noqdeen windhowga miyaa laga bedelay war erayadii ugu dambaysay ee qurbajog iyo qoraxjog isku fahmaayeen ay la qabsadeen iga dhegaysta markaad hadda aragta waxay ku leeyihiin bro legend respect oh my god thanks good impossible impossible hooyo iyo aabbana waxay ugu wacayaan baba mama ok baby amazing boss another level unity success its new fake brother sister shukran xabiibi iyo weliba lets go arya cabdikuusaw shabaabka ay dili jireen miyay afkaas ka barteen <laughs> walageegdhawaadneerasi afdoorsameen leehaytay kilda shabaab maxay ugu dari waaye war ali waxaan ma loog yaah war isagaaba noox uga bilaabay war fahmaye aqi ay uga soo hor jeedaan war kalemaanay war ma haysaan macawisleyna ma taqaaniine wax ka yaabiyey arkeenaa layidhi haye waatay abdhayd noqdeen ama shabaab ay gaankii soo bixiyeen war shabaab madaxooday gataana naga sug warka ciidankii eletaree lagu soo tababaray oo dagaalka u socdo xamar laguga baxay oo shabeelada dhexe sii maraya oo soconaya ilaa meel kastoo shabaab lagu sheego iyo macawisleydiyaa gaw isiriyaa layidhi mis waraysteen walaagio garoor laga galaayana fuudla galeena waar intaad garanaysa way dhaaftay laydinma sheegi karee ciidanka eletaraya lagu soo tababaray niman baabuur raaca maahan horta baabuurtu waxaa layidhi wixii saaday u sidaan maahane iyagu dushooda ma tegayaan waana ka horraynayaanoo ayagaa lugaynaya socodkooda iyo orodkoodana kalema taqaanid soo jeedkooda iyo sii jeedkoodana kalema taqaannid qoryihii dhashiika la dhihi jiroo baabuurta la saari jirayna garbahay ku wataan marka war yaana idinku daaline ciidankaasi waxay dhaheenaa layidhi annagu shabaab iyo macawisley kalama naqaanno qof shacab oo qorisi jirtaana annaga agteenna dembiyuu ka yahay wixii nala soo barayna maahan shabaabna annagaa ku filan ee jidkaan marayna magaaladan tegaynu ciddiyaannaan ku arkin qori wadata war hadda ciidanka waxaa la rabay dhulka ay marayaan in loo sheego in macawisley xurayday ceel buur markay gaaraanna wixii qoro wato ay arkaan inay tilaab ka qaadaan war macawisleyda colkoodii haddii ilaahay u keena ciidan ka adag ayagumaa qoryaha guryaha dhigtaan waar kalamaanay dawlad aynu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magac daray miyaa ka dhacday warwaaqlo waxaad ka tagtay guutooyinkii danab gorgor duulayaa jira duufaanna waa yimi aga wargooyin ma al-shabaabba heestaa qaaday oo way cararayaan miya war kalemaanay war ma haysiine dalka kongo toddoba askari oo fulaynimo lagu eedeeyey oo mar la isgalay inay carareen la sheegay dil toogashaha lagu xukumay sugihiisaabaimiya sahadda fulay hooyadii ma gablanta ma beenowday war koonga mahmahdaasu ma gaarin war anigu koonga waxaan la qabaa fulay meeshii lagu arko in lagu toogto waayahay cabdikuusow adugu may subtaa war cabdikuus hadduu geesi yahay galbeedka hiiraan weli shabaab waa joogaan aryanaha waxaa la yidhi fulow guuli kuu dhaweydaa war cabdulla waxaa kaloo la yidhi allaylehe balaayoy markay nabadubaahdo allaylehe balaayo ilaayoy eh. ninkan ku birdhigiine eh. ka baxsadayna waa fulay war waxaan kaloon maqli jiray eh. fiidkii maseexdoo facay lama cayaaree sidii fulay caroodaan faruuryaha qaniina aryaadhaha war ma haysiine waxaan dhegaysadhay madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh oo jaamacad roma ku taalla ka warramaaya madawiinagareedaan dalla'ay warkaan hayga dhex gelina hadda ka horna jaamacad maraykanka ku taalla sagoo ka warramaayaan ogaay uga madaxweynaha ma ununkaa dhahna jaamacadaha casharra ka bixi mase inuuna maamulaan u dooranay war hadda ma waxaadna leedihiin madaxweynuhu macallinnimadiisii u laabtay war soomaalidaa degdeg alla ah ku ebteleeye madaxweynuhu maraykanka iyo talyaaniga iyo midowga yurub iyo caalamka oo dhan waayahan wuxuu siinaya cashare ku saabsan sidii loola dagaalami lahaa argagixisada adduunyaduna cashare badanay ka barteen kuwuu ku qanciyana garabuu uga rabaa sababtoo ah balaaya haddaan laysu kaashan lagama guulaystaa layidhi argagixisada soomaaliya saldhiga ka dhigatana inay caalami tahay bara adduunka dhulka marka hadduusan madaxweynuhu casharadaa bixin lahayn oo macnayn lahayn nimanka lagama adkaadeen axmedow ma waxaadna leedaha hadalkii madaxweynuhu wuxuu ahaa almacnulxarbljihaad alkhawaariij war shirkii culummada soomaaliyeed ayuu madaxweynuhu ka sheegay inay waajibkooda qaataan warqudi ilmakaasib walmanaasib laakiin khalluu lilwaddan hadda ka hor layidhi madaxweynuhu ma wuxuu taagan yahay alwaddan wadanana war bilaashaad carabiga u daldalaysaane hadda ka hor madaxweynuhu waa kii yidhi abuucubayda iyo abuunahaab iyo abuulahab midna naba noo soo galo dalkaanna waxaa leh jaamac iyo qowdhan iyo calasow war haddaan kuu carabiyey madaxweynuhu wuxuu yidhi asoomaal lisoomaaliyiin war hadda shabaabkii xagguu marayaa warkiisu aryaanaha shabaabkii samigay cabdullow xog ka helay wuxuu yidhi how markii la kala hatiya hal walba meel kaa soo hadla markii la kala hatiya hal walba meel kaa soo hadla oo cabdillow nimanku waaba kula soo hadlaan miyaa war waa isdhiibaynaa dawladda nagala hadal miya cabdilla ku soo dhaheen war shabaab hadday cid u cabanayaan dad kaley raadin lahaayeen eh. waa hubaa inaan cabdullo wanaag dhexe allin war waxaa kaloo la yidhi eh. sidii loo hantuulshiyo shabaab soo u kala haaday eh. harharuu biyo ahaa hubkii looga helaya war ceelashii ay gubayeen oo qarxinayeen cuqubadoodii miyaa ka soo baxdoo qoryihiiyaa laga siisanaya galaasgalaas biya war qofkii ugu dambeeyey shabaab kaxankeena wuxuu sheegay inay saw la baxeen oo xitaa beerihii ka shakisan yihiin xay beeraha uga shakinayaan ayagaa lagu dhex jira ahmay iska qabtaan war anugu soomaalida waxaan kula talin lahaa gaar ahaan calan qaybaha somalilan ku dirinaya eh. nin walbaa calankuu raba ha qaato wuxuu rabana ha aaminsanaadee eh. ha laysnabadgeliyo nin walba deegaankiisa ha lagu ixtiraamo war kalemaane waxaan dhihi lahaa eh. mataanaha wada dhashiya kuwan kala maarminow intaad isku maqan tihiin oo aad kala maan tihiin weliba kala maqan tihiin waxaad matashaan sidii saddexdii midabada lahayd dibidii maansadu ku timid intuu aar muhalligii midnimadoodii furfuray oo midba maalin cunay intaan magaciinu bi'in dalkiinnana magan ka noqon midnimo doonoo u kaca maankiiyo garashada waxtara caqliga maaloo dad yahow taliya meeldhiga go'aan aryaxaad sudaalihe ma waan hore loo dhihin talaan taabiyo xeel leehayn turuqyaaxoo ku toosime talaan tab iyo xeel leehayn turuqyaaxoo ku toosime yaaxaa naloo siri jira marka oo noolaa lahayn nin xoog laa xaaji u toostaa wargoona in xoog wax waa lagu maquunin karaa laakiin waxba laguma maamulo caqligii wanaagsani Eh. itaalinu karoon yahay baleego eh. baleego eh. u fiirsadaa aaway hee marka caqliga wanaagsan ood noo sheegayso kollayba caqli wanaagsani xabad xal kama raadiyo aryaa cadow shisheeye hadduu kugu soo duulo xabadda waa xal laakiin shacabkaaga inaad ku ridaan xal ahayn warado wada hadal heli kara xabaddu ma baahnid war muuse bixii hadda ka hor wuxuu yidhi anigoo wax dili kara duco qaadan maayo degsu qoriga hay jaro war calaa kulli xaal wallaweyney dowladda somalilan jubbaland eh. maxaa lagu diidan yahay eh. dadkaygu hadduu tashaday eh. maxaa loo daba socdaa war dad waa tashadaa waxna waa isku dartaaye laasacaanood maxaa loo daba socdaa war kalemaanay warmahaysaan afhayeenkii madaxweyne farmaajo shantii sanoo lasoo dhaafay cabdinuur maxamed axmed ahayna weliba gacanta midi gacanta wuxuu isku soo taagay kursigii fahad ka cararay war ma ka cararay mise waa loo diiday war wuxuu ahayba hadda sooma doonane cabdinuur baa hadda yidhi anaa mudan war abwaanguuraan waxaan ka maqli jiray turay mid kalea wuxuu yidhi anigaa ka mudanoo midiyaha anaa tumay warxantu waxay lehaysa kursigii faad faarax cabduqaadira ah u socdee ma ka xishooday warwarka naga dhex gelinina cabdinuur xaflad weyn buu qabsaday wuxuuna yidhi tolow weligay waxba idinma weyddiisan maanta ka hor shaqa culusna waa aan soo qabtay qabiilna iguma garab siin maantaan garabkiinna u baahanahay buu yidhi war haddii faad ka cararay faaraxna u daayo yaa ku haysta cabdinuur wargooyin brofesor maxamed xaaji sooma taagna kursiga war kursiga beel walaale brofesor maxamed xaaji iyo cabdinuurina waa ku tartamayaan ninkii loo codayaana qaadanaya codka laftiisa yaa bixinaaya meesha ajoylo ma joogaa ajoylo ooyow oriyow eed shay dhiibadi waayahay dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii falanqaynta wararka oo aad ka dhegeysanayseen raadiyaha kulmiye ee magaalada muqdisho waa inaga intaas saaxiibayaal intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmayno haddii ala yidhahdo waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo